waxaa idin leeyahay galab wanaagsan anagana waxaan ku leenahay sidoo kale galab wanaagsan mhm. hadee galabta waa talaado galbaaha kale way ka duwan tahay mhm. waa noo sheekay xubin aad iyo aad u shactaro badan aad iyo aad cajiib u ah jiraan mm-hmm. allaylehe yaa ku jirta galabtoo kale mm-hmm. sheekooyinku aada u fara badan yihiingalabta qosol badan ayaalo qosol yuu ku ciilin jirgaamiyaal <laughs> waa ku tashtaaba galabta talaadaah waa galabta keliya barnaamijka aan dhararo ah, a ah, ah. isleeyahay aloo sheeka maasheeg soo mm-hmm. rucle galab kamida galbaha uu shidan yahay sheekooyin haddee aan marka xiiso badan aynoo yaallo haddii intaynaan gudagelinin barnaamijka waxaan ku daafuranaa kaalmaha sugaaneed ma adigan kuu daayaa mise aniga marba haddaa dhahday ma eh. adigan kuu daayaa mise adiga eh. fanaanada la wada yaqaano heestay ahayd intaan islahaa ushub dhiig intaan ushub lahaa ah. alla haboon saaxiibyaal wax isbadayli maleh uu yaraana yurub waxay leedahay xiisuu ka dhamaa qalbiga go-aanay qaadata mhm. go-aankaas marar qaar go-aanka kelinimada lagu gaaro aada u fiican yahay laakiin qaraarkiisaa badan laakiin <laughs> inta badan faa-iidadiisaa badan go-aankaas camal markaa mhm. gaartid waxaa laga yaabaa qofka adi intaasoo waqti u raadin jirtay mhm. markaa go-aan ay ka gaartid inuu kusoo raadiyo laakiin in dadka lala tashtana xoogaa iska roontaa ayadanklinimada oo go-aanka lagu gaaraa sababto a ah qofka hadaa la tashato rajo ku gelinaa meeshana rajo kama jirto <laughs> waxbaa go-aan meesha ugu dambeysa ala taagan yahay waayahay maadaama istaray galabtay hadda talaado tahay mhm. sheekooyin aad u fara badan aa inoo yaal hadda daafurkian ku siiyey sheekada ugu horeysa mhm. kuseen mayo <laughs> waa iga aarsadabawaa ogolnahay anagii dhegeystayaasha waayahay sheekada ugu horreysa aan ku bilaabaya waxaa inala soo wadaagay dhegeyste la yidhaahdo cabdinuur sayga mhm. wuxuu leeyahay waxaan kala soo hadlayaa idinkala soo hadlayaa warta nabadda saaxiibada barnaamij gala wanaagsan waan salaamayaa mhm. saaxiib sidoo kale annagana midaas mid lamid ah ayaan hawada kuusoo marinaynaa mhm. sheekada waxau ku bilaabay sheikh magaaladiisa qaali ka ahaa ayaa la sheegay in reerkiisu ay yidhaahdeen beri annaga iyo reer hebel ayaa arin kuula imaanaynaa enoo hiili <laughs> ah, <laughs> waa la ballansado waxaa layidhi annaga iyo reer hebel yaa beri kuusoo soconee noo hiili wuxuu yidhi hiiladu waa xaq la igu leeyahay mhm. laakiin wuxuu waa rage mhm. armayna fahmaan <laughs> idan hiilinaya la ogaadaa baxar ku dhacawaxay yidhaahdeen adugu xaqa ku saaran gudo mhm. waayahay ayuu yiri markuu dhegaystay gartay ayuu reerkiisii u xukumay <laughs> qoladii kale ayaa tiri shiiqow waad naga eexatay mhm. intii kuwii reerkiisii ahaa ku jeestay iyadoo isla meeshii la joogo <laughs> <laughs> fashilna weliba lawada maqlaay iyo wuxuu yidhi warsoo idima oran wuxuu waa rag oo wayna fahmaye <laughs> <laughs> bismillah isfashilo walaa dadkiina oo ceebeeyeywayaabaha mm, banaanka lagula soo tisha marka qaar markii oo been sheeg lagu dhaha iyo mm. markii qof aa waxa isla ogtihiin samey lagu dhaha dadka dhan waxaa u malaysaa inay ku fahmayaanhadda kahor waxaa leedahay sidaan oo kale mhm. yaa reeraha sidaan oo kale arrim ka dhexaysay goosha isugu imaanayeen mhm yaay marka cidda ay rabeen in ay la gartamaan waxay ku ogaayeen dad caqli badan inay markaa kasoo jeedaan mhm. qof u dhigma dadka ay wataan way waayeen nin guriga iska joogi jiray intay soo wadeen waxay dhaheen adaa caaqil noo ah aamus shibdhe raggii gobishaa soo wada fadhiistay sababta ninkan loo aamusiyey marka waxaa waaye inay isdhahaan nimankaanu maanta nin kale keensadeen yacni hore looma aqoonin ninkan geedaha laguma arki jirin maadaama gartii maantay ay ku soo dareen mhm. waxaa la is ninkii ugu fiicnaana ayaguna gadaalay u dhigteen waxay is dheheen ninkaas markuu hadlo kana jawaabay <laughs> hadduu ninka lasoo wadayna garta waxba kama oga marka qaar maskaxda dadkina ninkaan aamusan xikmadu la aamusanyahaduu afka kala qaado waxba idin ma haraayo ninka ugu caqliga badnaana gadaal u dhigteen waxaydheenkaas aamusanaan kugu dayna inta ka sokaysana ka joogaya hadda waa la burbursaday intaan laisla gaarinba ninkii isdhiibahela ninkii dadka ka celin lahaaba ninkala loo soo fadhiisiiye mogta ayaguna gadaali mari <laughs> Ah, mararka qaar aaday u shaqeysaa ah, sheekadiina la dheeraanin mm-hmm. eh, barnaamij gal wanaagsan qaybihiisa dhex ayaan kusii ayaan ku dhex jirnaa eh, kaalmaha sugaanta kusoo nasanaynaa waxaa noo soo qabanayaa hees uu ku xasan aadan samatar mm-hmm. oo la yidhahdo caashaq dhegeysaha boon saaxiib waxay kanawaygu dhaati jacaylaan dhammaanba dhexdaygu maraano kii horay daawaxay kana waygu dhaate dhabugu kafoofiyo digo qaad miyaanay dharaaraba waxyaabla igu soo dhacay dhaguu kafoofiyo dhigo qaad miyaanay daraaraba waxyaabla igu soo dhacay adoo dhoofe caashaha dushisheeya kaa helay dushisheeya kaa helay allahayow dhib badanaa adoo dhoofe caashaqa dushisheeya kaa helay macshashiye kaa helin waban soo dhaqaaqe dhibanayladaaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeendhayaarabe meelaayuu dhixigu dhaqsaygu yimide dhereye maxaasiye waba soo dhaqaaqe dhiganaayladaga dhabbahayuu la soo maray door habeen dayaarade meelaayuu dhixiibu dhugtaygu yimide dhereye naxaasiga gedaa dhankiyo canbays xiray xildhiba xilwaha dhigo waxaan kaloo la dirteedii dhulkoohodana gedaa dhankiyo canbays xiray xildhiba xilwaha dhigo anigoo ku dhuuntu iga soo dhex saare dhaysu furanad madhal ooliyaadba madhalooliyaadba anigoo ku dhuuntu iga soo dhex saare dhaysu furanad madhal ooliyaadba damiyaana kuula nan markaanu siixdaba sowdhow lamoodi dabtaanu ku haysta kuma suugta dabayu dilaalu masuuko soomaaliya dhankeedii dhawaa faraxle mooyi dhiilo kama sugaaye laba qursaan ooladan kalgacaydiyondhi weliba dhiirsii koray dhulkiyo barwaaqas dhammaantiinabadweliba dhiirsii koray hahey xasan aadan samatar jacayl aan dhammaan baa dhexda iigu maran oo kii horaa i dhaawacay kana way igu dhaatay adoo jacaylkii hore timirtii hore adab la waaya maqashay adoo jacaylkii hore ku hayo daaldhacay koo kale kugu darsamaa <laughs> markaas shoog waxaa qaaday mataqaanaa mm. ushii hore amay kugu dhacdaa jacaylan dhammaan dhada iigu maran ma dhammaadolaakiin mm-hmm. adoo markaas jaceylka soo kabaraba ama mm. qof aad u jecleed mm. suurtagal ma taa inaad jaceylkii samayso waa adkaare eh, kii hore dhexda iigu maran waa kalaba oo kii aan la ilaa la ahay mid kale meelaan geeyo ma hayo tabar oo ma hayo waayahay <laughs> gal wanaagsan ayaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan bootaan aadaa u mahadsan tahay markan dhankeyga mhm, waaye iyo sheekooyinkii waxaa gacanteeda kusoo dhacday sheeka aad u qosol badan ayaa ciwaanka looga dhigay mhm. bahda kulmiy waa idin salaamay ayaa la dhahay sheekadana waxaa noo soo diray mid kamida dhageystayaasheena wuxuuna ku bilaabay mhm. hadda ka hor nin reer baadiye ah ayaa dameerka lumay wuxuu isku dayay inuu raadiyo dameerkiisi maadaama ay baadi ku jirto isagoo dameerkii raadinaya ayuu wuxuu imaaday meel magaalo ah meel magaalo ah kadib wuxuu isdhahay bal meel aad ku nasato raadso hotel ayaa loo tilmaamay hoteelkii ayuu tagay qol ayuu ka degay ninkii maadaama uu soo dameerkii u raadina uu daalana ah, siina u baahday uu magaalana tegay hoteelkii loo tilmaamay wuubdegaba qolaaba la markuu qolkii galay ayuu la yaabay quruxda qolka iyo sariirta taalo ah markaasuu isdhahay meeshan adigoo sidaan ah oo u daalan bustaan iyo boorkan kaa muuqdo hmm. ma seexan kartide hmm. bal sariirta hoosteeda iska seexo laguguma talagelin adi qof daalan iyo oo haddana miyidka imaada ahaa hmm. sariirtii hoosteed ayuu sidaas ku seexda ninkii albaabkiina ma xiran ee eh, shaqaalihii hoteelkii qolkii ay ninkii oo qolka ka kiraysan soo fiir is dhaheen markay qolka imaadeen waxay arkeen eh, qolkii oo iska furan oo qofna ku jirin uu iska baxay ninkii shaqaalaha waxyar kadib waxaa imaaday wiil iyo gabadh isla socda oo rabaan inay qol ay ku nastaan markii waxaa loo keenay waxaa la keenay qolkii iyagoo la dhahay qolkan dega qolkii wuu furan yahay odaygana sare uu daalnaa sariirta hoose iska galay hmm. shaqaalayan waxay arkeen qolka iska furan oo qofna ku jira maadaama wuu baxay odaygii u iska baxaa qolkii dadka kale laga kareeye <laughs> botano wiilkii iyo gabadhii markay qolkii soo galeen albaabkii hoos ka xirteen hmm. wiilkii ayaa gabadhii marka dad sheeka wadaagay ahaayeen sheekadoodii hmm. iska bilaawdeen oo wuxuu dhahay macanto markaa adiga kula jooga adduunka dhan ayaa lay horkeenaa ninkii sariirta hoosteeda ku jiraay baahdiyaa ka maqan markii eraygii uu maqlay intuu soo baxay odaygii oo uu yiri wuxuu oo oh, haddii adduunka dhan lagu horkeeno hmm. dameera iga maqanee ma aragtay <laughs> dadkii hee maxaan ku sugayaa naxdin wa la <laughs> weydiiyaa moogta waxaa kaaga darase adoon islahayn waa la jooga haddii gadaashaada laga hadlo waa cabsi waa naxdin iyo shoog mid ugu xumeed waay sidoo kalena ninkaanna adda utuna ku taagneyd dameerkiisu raadinayay miyuu marka oo la yiri wixii hor keenay marka wuxuu isdhahay ninkan olii waaye adduunka dhanah la hor keena uu leeyahay dameerkaagan asi jaanis u arkay ninkan asna hadal sheekaba sheekadoo ah, ah. iyo dhankeeda iyo raadinay mm-hmm. ninkii naxdinahe aw ninoona sidii ku soo baxay dameerkiisina halii <laughs> raadiyo dhaade adduunka lagu horkeeno dhegeystaasi <laughs> aad ugu maasan yahay sida wanaagsan uu sheekadaas quruxda badan oo inoola wadaagay weli waxay dhegeysanayaan dhegeystayaasha galab wanaagsan waxayna kala socdaan idaacadda kulmiye mm-hmm. waa tahay bootano waxaan ku laabanaynaa kaalmaha suugaanta dhageystayaasha waxaan usoo qabanayaa mm-hmm. fanaaniinta kale ah cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan heestay ahayd kala mudan dhaleecdee to the top. dhagaay micinkaagu yaragayaay anna mantaba caashaqa ana mantaba caashada sidamaayad huursa maxaaya halistaba markaa uu afanayaba sidamaayad huursa maxaaya halistaba markaa uu afanayaba markabuu hafanayaba marka uu hafanayaba hadba hiriiga weera ma jado hadba hiriigu meera ma jado isidataa Thank you. قلبي ما masaalkaagii waan waayay masaalkaagii waan waayay أن من تبع عاشقا أن من تبع عاشقا sida sidii kamaande meel barwaaqa inta maqasha loo dhigay inta maqasha loo dhigay inta maqasha loo dhigay hadba miliilicaysaa muxbad hadba miliilicaysaa muxbad kinsi xaaji iyo sidoo kale cabdulahi xarago mhm. kala mudan marley dumar si wanaagsan dadku isku mid aha way kala duwanaan karaan mid maahan eh. boqolaal dumara eh, kala cyn eh. ah ragga dumarba biniaadanka iskusmid maahan mm. kala mudan marley dumar mm-hmm. waayahay marka qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii shaqaynaa isray hadda sheekooyinkan weli fara ka qodnay sheekaan soo qabanayaa marka sheekadan waxaana la soo wadaagay dhegeystee la mustaf waxaa lagu soo qoray waa sheeko waalan <laughs> ayadaaba eh, sheeko waalan ah marka waxaa lagu bilaabay nin ayaa waxaa ka halaabay ama ka xumaaday mhm. albaabkii gurigiisa kadibna albaabkii uu intuu soo fujiyo u qaaday wuxuu geeyey meel farsamo lagu hagaajiyo albaabada cabaar kadib wiil ayaa gurigiisii soo agmaray iyadoo wuxuu soo arkay gurigiisii tuug ku jiro tuugna ku jiro wuu soo arday wuu u yimid wuxuu yii warniinhu gurigaagii tuuga ku jira mhm. <laughs> intuu wiilkii yaraa dib u fiiriyo wuxuu dhahay tuugi intuuka gala albaabkii baana soo qaatay <laughs> albaabka fure <laughs> albaabkiiba anaa <laughs> wateasaabuntu usoo furay ee eh, gal dhahay tuuga kadibna wuxuu dhahay albaabkii anaa watee intuu ku galaa tuuga waalande ha intuu ka galaa anigaa igu ciyaar doona albaabkeyga agaa samaysto <laughs> sheeko waa lagu eebatahay biciwaanka sheekada ama ka gartaba sidaa <laughs> tuuga intuu ku galaa albaabkiiba anigaa watee mhm. Eh, eh, dhegeystadas aad u mahadsan yahay hadda mm-hmm. gabagabadii isla joognay si wanaagsan runtii gabagabada isla soo mm-hmm. gaarnay mm-hmm. saaxiibada barnaamij galab wanaagsan waan mahad celinaynaa sida qurux barnaamij oga qayb qaateen sida wanaagsan ay barnaamijka ugu tixan yihiin ee alaaba ay sheekooyinka inoola soo wadaagaan ay leeyihiin sheekadeeda hala aqriyo animadeeda maxaa looga tagay aad ugu mahadsantihiin dhegeystayaasha aan leenahay sida wanaagsan aad mar walba barnaamijka uga tixan ee eh, sheekooyinka eh, intii aan ka gaari weynay waa uga cudurdaaraynaa saaxiibada mhm. eh, waqtiga barnaamijka oo naga dhacay awgii hadee hadaayata maadaama gabagabadii yani daafurka barnaamijka mhm. aada soo qabatay hadda mar kale haddana kuuga celinahaym adigaa soo qabanaya masaadiga maya markaan gabagabada adigaan ku siinaya <laughs> qof weynoo <laughs> kartiyaqaana ahay waayahay <laughs> hees la yidhaahdo heestii digfeer oo ku luqeeyo fanaanka maxamed yaasiin digfeer ayaan saaxiibada ku macsalaamayneynaa guud ahaan heestaas ayaa u dambaysa barnaamijka kala wanaagsan sidaas iyo nabadgelyo jacayltaa ibisoon jegaayu dirsaan noqonee dayaxyu cadceeda durxad layga yeedho daruura xamarkooda duban layga tumaaye ariqankalaabka dabaylih jacaylka igu soo degaayu dirsaanu noqon dunidaba joogtee joogtee ma inti taxabadaydi ma inti taxabadaydi ما انت تحبذي ما انت تحبذي ولا ترك ما انت دعوتها حلمي maantaay muaaamase dhaalay dhacay dikraawada galay wax kaleeta daayni dacaanaheeda taxariidha dhamayo dibnahaba masaandunya xoola ifna ii dareerin jacaldaalanoo culub inta wadoo kale dunidaba ma joogtee maanta kuwii ama daawada helay ama tadaalayo oo dhacay ama tadaalayo oo dhacay daawada galay Thank you. Va? dardaraan xayiiska tabo wareegtejacaylkii cilmibadila igu dooganaayo dadka kale maadiyana layga dabarriday dumar jeclaada doqoylaa xabaabuqo sida aan dardaranahay ka daba wareege jacankii mid daawado kale dunidaba joogtee مثل السحابة زيدي مدد عبد زيدي ولدرت معنتا دعوتها حليم ولدرت معنتا عفوي دعوتها حليم أما تدالي وقومي دعي ذكر دعوتها Kale dunidaba joogteed ma inti taxabadaydi inti taxabadaydi ma inti taxabadaydi madi taxabadaydi wala tirit maanta dacwada xilmi ولديت مع انتقي وتعوداهلي أما سندالي وضحي أما سندالي وضحي ذكرى وذا قليل aaaaanulsibutaadi aax kaleeta tahay dahabcaanaheeda daxariidhadhamayo dunidaba joogtee بإنت حبدي بإيدي أنت حبدي بإيدك حبدي جيدي ملك حبدي دي واللي درت معنتها تعودها لي واللي درت معنتها كوي تعودها لي ama tadaalayo oo dhacayo ama tadaalayo oo dhacayo tilaawada galay